waa ku taallaa masaa'ilu ku dara masaa'il xoogaa dhammaystiruu ku dara aad u fudud yahay qofkii ajrumiyada soo fahmay waxaa iskale sheikh la yidhaahdo abu cabdilaah muxamed ibnu muxamed arucayni almaliki ashahiir bilxadaab sheikh la yidhaahdo abu cabdilaahi kunyadiisa magaciisana la yidhah moxamed ibnu muxamed arucayni aimada maalikiyada ka mid ahaayo xadaab loo yaqaano xadaab shiikaas ayaa iska leh shiikaas muxamed ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan alrucayni abu cabdillaah ee loo yaqaano alxadaab wuxuu dhashay sagaal boqol iyo laba markay hijriyadu aheed sagaal boqol iyo laba markay hijriyadu aheed wuxuuna dhintay sagaal boqol konton iyo afar hijriyadu markay aheed ayuu dhintay faqiih maaliki ayuu ahayo maqrib ka soo jeeda magaalada maka ayuu lagu dhalay aada halkaasuna ugu soo caanbaxay laakiin daraabulis qarbi ayuu kadib ku dhintay kutub dhowruu leeyahay oo kitaab waxaa ka mida ah laydhaha quratulcayn oo uu ku sharxay waraqaadka imaamulxaramayn usuulu fiqiga ah wuxuu leeyahay kitaab laydhaha taxriiru lkalaam fii masaa'il iltizaam wuxuu leeyahay kitaab la ydhahda hidaayatu saaliki lmuxtaaj fii manaasik alxaj wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha tafriixu اlquluub biاlkhisaal اlmukafirati lima taqadama wama taأkhara min addunuub wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha mawaahib اljaliil fii sharxi mukhtasari khaliil mukhtasar khaliil haddaad maqasho waa kitaabka maalikiyada booska minhaajka u jooga madhab walbaa wuxuu leeyahay kitaab fiqi ah oo uu aad ugu dadaalo oo ay ictimaadaan shaaficiyada kitaabka mukhtasaraadda yaryar ee la xifdiyo ee aad loo ag istaago ee la ictimaado mutaaqidintooda waa manhaaj xanaabilada sidaasoo kale kutub ahay leeyihiin marka maalikiyada kitaab la yidhaha muqtasaru khaliil ayaa muctamad u ah ooy ag istaagaan oo sharxaan oo ku celceliyaan oo xaashiyeen oo akriyaan oo kitaabkaasay ictimaadaan marka kitaabkaas sharaxuu ku leeyahy kutubo dhowruu leeyahy calaa kulli xaal kanaa ka mida marka marka fanigii aan soo ogaanay oo ahaa naxwada ayuu ka hadlaa naxwada ayuu ka hadlaa sharaxa marka shuraax ba sharaxday waxaa ka mid a ah sharaxeeda alfawaakih aljaniya calaa mutamimati اlajrumiya oo mutamimada sii sharxay waxaa ka dembeeyey alkawaakib duriya fii sharxi mutamimati اlajrumiya alkawaakib duriya waxaa iskale sheikh laydhaa magaciisa waa sharax mutamimadu sharxaa waxaa iskale sheikh laydhaa magaciisa moxamed ibnu axmed ibni cabdilbaari alahdal alxusayni alyamani attihaami moxamed ibnu axmed ibni cabdilbaari alahdal alxusayni xusayn ibnu cali ibn ku abtirsanaa wey alyamani attihaami caalim nin ahoo faqiih shaaficiya ayuu asagu ahaa naxwi ah muxadid ah muariq ah luqawi ah wuxuu dhashay kun iyo laba boqol iyo fartan iyo kow markay hijriyadu ahayd yamanuu ku dhashay culumta wuxuu ka qaatay culummadii beledkiisa joogtay ilaa uu waxa weeyaan marjic u noqday ahlu tihaama yaman magaaladiisii ma dhaafin kamana safrin halkiisiuu caalim ku noqday ilaa uu noqday culummada ugu waaweynee shaaficiyada qarnigii saddex-iyo tobnaad kun laba boqol sagaashan iyo sideediina waa dhintay kutubtiisa waxaa ka mid a ah kitaabkan faa'iidada badan oo mutamimada sharxa alkawaakib duriya calaa mutamimati alaajuniya waxaa ka mid a ah sulamulqaari kitaab la yidhaahdo xaashiyatu saxiixi albukhaari oo saxiixibukhaariga uu xaashiyo ku leeyahay buqyat اlathar fii ma lahu waliabiihi suxbatu sayidi اlbashar kitaab la yidhaahdo oo wuxuu tirinaa saxaabada inta waxa weeyaan welad iyo aabiis labaduba ay saxaabo isla yihiin wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha tasdiid اlbayaani limushtaqiliina bixikmati اlyunaan wuxuu leeyahay taxdiiru اlikhwaani اlmuslimiin min min tasdiiqi اlkuhaani alcaraafiyiin wاlmunajimiin kitaab uu leeyahay dadka muslimiinta in looga digo dadka wax sheegyada in la rumeeyo xawaashiyu fiqiga kuleeyahay iyo shuruux intaba kitaab marka aad u faa'iido badan weeye kawaakibku aadna u ballaaran runtii oo qofku haddii uu si aad ah u fahmo kutub badan uu uga deeqtoomi karo fannigan marka naxwada ah muhiim jiddan ayuu u yahay qofka doonaya diinka islaamka inuu barto qofkii doonaya diinulislaam inuu barto naxwadu muhiimay u tahay culummadu waxay yidhaahdeen qofku hadduu doonayo inuu akriyo xadiis iyo tafsiir fardulcayn ayuu ku yahay naxwada inuu bartaa fardulcayn sababtuna waxa ay tahay qofkii haddii uusan naxwadii oqoon aayad uu wax weeyaan akriyo waa fasira ah ama xadiis isagoo naxwadii oqoon waxaa ka imaana inuu qaldo waxaana dhici karta hal shaqal oo uu qalday gaalnimo inay gaadhsiiyo hal shaqal oo uu qalday ama hal xaraf oo uu xaraf ka hormariyey oo haddee kiristaan oo dhan maxay ku gaaloobeen xaraf xaraf laga hormariyey iyo kelimad shadle oo shadka laga tegey intaasay ku gaaloobeen alal injiila waxaa ugu tiilay yaa ciisa anta nebiyii walladtuka ciisow waxaa tahay nabigaygii anaana ku dheliyo hooyada kaa dheliyey aabbe ma dhalin nabi ciise ilaahay baa iskaga beeray caloosha hooyadiisa anaa ku dheliyo hooyada inay dhasho aniga arrintaas qadaray inay hooyadaa ku dhasho walladtuka waa shidanku markaasay kelimadii heed anta nebigii bacdiyay hormariyeen nuunkii dabamariyeen kaasay yidhahdeen anta bunaya wiilkaygii yaraayaa shadkiina waladtuka shadkii ka daayey markaasay yidhahdeen waladtuka anaana ku dhalay shadki markii laga daaya anaa ku dhalay noqon haddii la shadana waxay noqonayd hooyada anaa kaa dhaliyo hooyada inay ku dhasho anaa qadaray shadkii keliya ay ka daayeenaa gaalnimo ku noqon anta bunaya markaasay yidhaahdeen walatuka meesha ahd walatuka hmm. marka shaqa la bedelo ama kelimad kelimad laga hormariya kufri iyo gaalnimo noqon karta mideeda kaleeto qofka haddii uu yidhaahdo qur-aankan akrinaa oo fasira ama xadiidkan akrinaa oo fasira naxwana ma yaqaan qalad uu sheega waa la hubaa waxaa dhici karta marka inuu soo galo kuna rumoobo xadiidka mutawaatirkaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii iga been sheega isagoo u qasdaya naarta booskuu ka degi lahaayuu diyaarsaday uu yihi nabigu sala allahu calay wasalam man kadaba calaya mutacamidan qofku hadduu hadalka u qasto inuu qaldayu u qastin hadduu hadalkan u qasday uuna og yahay inuusan sixi karin hadduu isleeyaha waa sixi kartaa been uma qastin laakiin hadduu og yahay inuusan sixi karin hawe ma yaqaan kelmaddan carabiga ma sixi karo waa u qastay marka inuu qalad nabigana qalad ma sheegi jirin sala allahu alay slm laxni ma sheegi jirin nabigu sala allahu alay w waa akriyey laxmiyuu uu sheegay markaasuu leey nabigaa saas yidhi nabina saas ma dhig marka nabigiyuu ka been sheega waana u qastay sababtoo awuu ah ogya inuusan toosi karin marka xadiiskiiyuu soo gelaya xadiidkii ayuu soo gelay saas daraaddeed ibnu abi shayba wuxuu wari cumar ibnu khadaab inuu warqad u qoray abi muusa alashcari oo uu leeyahay amaa bacdu fatafaqahuu fi sunna وتفqهوا في العaرaبية وأcriبوا القرآaن فaإنhu عaرaبiy فhma suنada عaرabiyadana فahma quraankana إعراaba macnaha si saxa oo u akriyo wey oo ha qaldinina إعraaba qur'aanka maxaa y qur'aanku waa luqa carabiya luqa carabiyaha ilaahay ku soo dejiyey إna أنزلnaahu قur'aaنا عaرaبيا لaعalaكم تacqiluun waxaan soo dejinnay qur-aan luqa carabiyaan ku soo dejinnay inaad fahamtaan darteed marka qofka hadduusan luqa carabiya oqoon qur-aanka ma fahmaayo qur sida ilaahay u sheegaa fiiriya ma fahmaayo ma fahmaayo bal hadalkiisa lama fahmaayo haddii caalim kasta wax u akriyana ma fahmaayo qofka hadduu hadlo lama fahmaayo hadduu carabi ku hadlo khudbu akrinaa wax laga faa'iidayo male qofka naxwal uqur khudbadiisa waa kula laboone dhibkeeda mar yaa kaa aamusiya la kaliya yaan aamusiye ah. umuwiyiintii nin ka mid ah oo waali ka ahaa masar cabdulcaziiz ibn cabdilmalik ibn marwan inuu hayan rajaynay cabdulcaziiz ibnu cabdilmalik ibn marwan labaatan sano masar waali ka ahaa sabar badan dulqaad badan maaha carabigiyaa ka lumay cajabis ula macaamilaya isaga waa quraysh carabigii xoogaa qalda marka ma toosi karo dadkiina asaga ukhudbayna dadkan asaga kala xugmina markii loo soo da'woy ma fahmayeen marka hadalka lagula hadlay fahmi maxuu kala xugmina see xugun cadaaladu ku imaana ninaa marka u yimid markaasuu yidhi khatanani wuxuu yidhi dhalamanii khatanii uu yidhi dhalamanii khatanii khatan waa sodoga ama seediga kulli waa la yidhahda kullu man kaana min jihati mar'a aa la yidhaha khatan marka wuxuu yidhi dhalamanii khatanii waxaa idulmiyey sodogay ama seedigay marka muxuu rabaa inuu yidhahdo yuu ya qofka horta laga dacwoorawo inuu fahmaa qaadigu markaas wuxuu damcay inuu yidhaahdo waa kee midka ku dulmiyey magaciis macnaha maxaa la rabaa marka inuu yidhahdo waxaa la rabaa inuu yidhahdo man khafanuka eh, sediga waa kee ila qofka waa in lasoo qabto maxkamadda la keene man khatanuka inuu yidhahdaa la rabay soo maa markaasuu yidhi man khatanaka khalaas kelima kalaamka dhanka waa isbedelay keliya khaataanu nuunta inuu goda laga rabay soo maa mubtadiya khabar wa maanta mubtada ka dhig khaataanu khabar ka dhig waa khabarka in la godaa waa uu kor dhigay kalaamkii oo dhan waa isbedelay marka marka man khatanaka macnaheedu waxay tahay yaa ku guday man khatanaka wy asna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waayo seedigaa ninkii marka ninkii ninkii dacwoonayey ma fahmin waalibu waxbuu qalday ma fahmin carabigaa ka qaldan ma fahmin ee wuxuu mooday inuu arrin kale kala hadlaayo oo inta dacwadiiba usan gelayn markaasuu yidhi alladii khatana annaas alladii yaktinu nnaas dadka dadka dadka ninka dadka guda guday xayfiyaanka guda ha ninka dadka guda khatananii alladii yaktinu nnaas markaasuu inta waaligii yaabay kii kaatibka dawada qoraayey uu yidhi waa maxay wuxuu igula hadlay ah, halka awal isla qaladkii waay markaasuu yidhi laxamta wamaa carafa laxmaka wuxuu yidhi amiirow adaa carabigaad qaladay asaguna carabiga inaad qaladay kuma fahmin wuxuu mooday inaad dawad inta ka leexata arrin kale wax ka weydiinay oo leeda horta bal yaa ku guday saasuu ku qaatay marka waa isla weydeen hadalkii dhammaan markaasuu yidhi waa gartay inaan ku hadlayo waxaan carabi oqoon ah, waa isfahmay ah, anigu waa isgartay inaan ku hadlayo waxaan carabi oqoon bis waa cararay ninka dhamaa waaligaha ah wey guriguu galay nin aad naxwada u yaqaano u yeertay hal usbuuc kama soo bixin hal qof ma arag usbuuci hal usbuuc wuxuu yidhi waa inaad ugu bartaan naxwada ninkaan oo nin qurayshiya marka wax yaraa cajamigii isleex galaya wax yar ka qaldan ee luqada waa u dhashay jumcadii dambe wuxuu yimid isagoo dadka ugu oqo luqada uu mimbarka soo koro uu mimbarka soo koro marka ma la fahmaayo warkiisa dadkana fahmi ma bal qofka oo maaragtay naxwada aan aqoon haddii caalimka dadka ugu cilmiga badan wax u akriyo wuxuu isleeyahay caalimka wax qalda hmm. iska da inu wax fahmo caalimka laftigiisaa wax qalda ayuu isleeyahay hmm. ibnu hishaamka qatriga iskale iyo muqnu labiibka aa hor maalinaan waxaan iliyu yidhi jumlada ismiyada ah oo xaalada dhacda xaalay noqon kartaa iyadoon wow ka horreey aan idhiiri maalin khilaafan lizamakshadi aan idhiiri jumlada ismiyada oo mubtadaga qabarka maalan ka kooban iyadoon wow ka horreey ay xaala noqon kartaa aan idhiiri marka misaala laga rabaa soo maaha wujuuhuhum muswaddatun wujuuhuhum waa mubtada muswadatuna waa qabarka waa jumlo xaaliyaa wujuuhum xaal wejiyaalkooda muswadatu midii madow ah waa jumlo xaaliya waa taasaan idhi jumlo ismiyahu wan ku jirin markaas mid jaahil oo naxwad oqonayo yii alwaaw fii awaliha awelka waata uga jirta wujuuhun wujuuh mwawa ku jirta ya waa min asli kelima <laughs> ha intaas usu fahme markaasuu yidhi alwow fi awal kelima u yii marka si cad ula hataa waxaad u sharxayday kaa qaadama wuxuu leey adaa qaldan ku leeyahy maalin kalena waxaan idiu yidhi waxaan idhi yidhi fuqahadu waa qaldan yihiin markay leeyihiin baayicun ay yidhaahdaan waa qalad waxaa la rabaa isimka faacil qaa'imun oo kale baa'icun in la yidhahdo markaasaan idhi fuqahadu waa qaldan yihiin marka ay leeyihiin baayicun aan idin markaasaa mid say u qaldan yihiin allaaba yidhi fabaayicunna laabatan yadi waa ku jirtaa ma isleeyihiin baaicun mid waxgadaa fabaayicunna beeca la gal waa isku meel ba lagama hadla isku macno maaha isku kelimad maaha mid waa ism mid waa ficil isku macnona ma mahan baayaca iyo baacay kale sumeedama ir markaasuu yii alla ba yidhi bal wuxuu sheegaa ir marka fiiri xataa kii wax u akrayan wax saamsii karin qofka duusan og aqoon isagii ku qalad xukmina jahligiisu kula qalad xukmina kawar jahligiisu kula qalad xukmina marka idan annaxwu wlaa awalan an yucallam asagaa ugu horey wax la barto horta dhagoolaa tahay waa in egolnimada ka baxdo intaadan xawo oqon qof adiga dhagool wax ma ka dhaadhici kartaa maya qofkan xawada oqon waa dhagool marka dhagoolnimada inta lagaa bixiyo dhaga yeelato oo indha yeelato cilmiga markaasa lagu bari karaa hmm. isagaan la fahmayn isagaan wax fahmayn hataa lagama dhaadhici karo jahligiisa murakabka ah uu caalim ka dhiga marka waa in luqada aad marka nafta loo agdhiga risaalan re waa soo halmaamay risaalo yar oo madxu naxwa la yidhaah naxwada ammaanteeda kaa leyda aan rab maanta casharka dhan aan ka dhig ilaahay qadarkiisa ayado dhameed waa soo halmay ma gar marka maalin mar kale haddii fursad aan u helno insha allah m kitaab kaloo la bilaabayaan ku bilaabayna kitaabka iyaga insha allah iska akrisana marka fursadaan ma ka helna kitaabka iyagaan iska bilaabayna insha allah بسم الله الرحمن الرحيم bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan khitaabka ku bilaabana uu shiiku yidhi allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya ciduu doonoo khalqigiisa ka mid ah bisinka horaan u icraabnay soo maaha khalaas insha allahu arraxmaan raxiimina beelaha kitaabka ugu dambeeyaan insha allahu iyadana xoogaa faahfaahinteeda ku sheegayna waxba marka wakti halkaan iskaga bixi mayno ilaa horaa loo soo ceraabay bismi illaahi ilaahay magiciisaan kitaabka ku bilaaba allah arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allah arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah alxamdu ammaan wanaagsan dhammaanteed lilaahi allah ayay u sugnaatay mahad dhammaanteed allah ayaa iska leh kitaabka xamdi ayuu ku bilowday bacda albasmala iqtidaa'an bilkitaab alcasiiz kitaabka qur-aankaaha sidaas ku bilowda bisma ugu horeeya kadibna waxaa ku xiga xamdi nabigeenna suubanna sala allahu calayh wasalam sidaas xadiiska saxiilbukhaariga ku sugan waxa uu qorayo wuxuu ku bilaaban jiray bismi illahi raxmaan raxiim waa u kala duuneed markuu dadka la hadlaa iyo markuu wax qora warqadii uu boqorkii hiraqle u diray hiraqla boqorkaas warqad u diray bismi illahi raxman raxiim ku bilowda wakadaalika heshiiskii uu la galaayey mushrikiinta carbeed quraysh mushrikiintii quraysheed uu la galaayey sulxulxudaybiya bismi illaahi araxmaani raxiim ku bilowda imaam lbukhaari iqtidaa'an binabiyi sala allahu alay slm kitaabkiisa saxiixa bismi illahi raxman raxiim ku bilowda xamdala kuma bilowda marka waxay tahay marka wax la qoraa nabiga hadigiisu wuxuu ahaa bismi اlah aman raim lagu bilow laakiin waa ka duunaa markuu hadla markuu hadla ina alxamda ku bilaaba jir khudbadaasuu ku bilaaba jir ku bilaaba jir marka wax la qoraa bismi اlah aman marka si kitaabkiisa ilaahay u barakeeyo ayuu bismi اllahi الرaxmaan ku bilowday haddana kadibna xamdaladuu ku xijiyey alxamdu mahad dhammaanteed wanaagsan lilaahi allah u sugnaatay ammaan wanaagsan oo dhan ilaahay baa iska leh mahad oo dhanna allah iska leh allahaasoo rabbilcaalamiina caalamkao dhan isagu milkiyey caalamyaalka marka caalamiin la yidhaahdo cuqaladay ku dhacdaa waa insiga iyo jinniga iyo malaa'igta intaasay ku dhacdaa marka asaalatan intaasa ku dhacdo laakiin hadda intaas loolama jeedee makhluuqoo dhanaa loola jeedaa makhluuqoo dhanaa loola jeedaa waa min baabi taqliid culummada gobolna waxayba yidhaahdeen caalamiin mufrad ay ma ahan ismu jamac kaliya ee mufrad ay oo caalam ah caalam markaa caalamiin waa jamceedii markaas dileera makhluuqii o dhan ay ku dhacayda oo haddee caalam haddii mufradku aha caalam see markaa caalamiin ay u noqon kartaa jamac culammadaas waxay leeyihiin makhluuqa waa ajnaas kala duwan jinku waa caalamu jin insigu waa caalam malaa'igtii waa caalam xayawaanaadkii waa caalam geedihii waa caalam kale isku dar caalamiin marka laakiin qowlkaas uma badna culummadu imaam nawowi oo kaleeto sharxa muslimka wuxuu idhaha caalam waa sm lilmakhluuqaati kulliha mufradkaas oo caalam ah makhluuqaadkao dhanuu ku dhaca maasi walla waa ismun limaasi walla laakiin caalamiin waa khaasun bilcuqalaa cuqalaa haddii la yidhahda wahum alinsu waljinu walmalaa'ikatu aa saddexdaas waana inin dhigaya kawaakib hadalkaas imaam nawowi raximah llah marka haddii la yidhaahdo laftirkeeda laakiin caalamiintu wa cuqalada hadda meeshan baabutaqliibaa loola jeedaaho cuqaladiyaa la qallibay laakiin dhammaan way iska soo galayeen intii kalena sababtoo ah wax alla wuxuu ilaahay ka soo haray ilaahay rabbi buu u yahay allahaasoo rabbilcaalamiina caalamka milkiyo iskale asagu wa salaatu ammaan wa salaamu nabadgelyo kaainaani calaa sayidinaa sayidkeenni korkiisa ha ahaadeen muxamadin ah sayidkaasu wa calaa aalihi nabiga eheladiisa korkooda ha ahaadeen aalkiisa nabiga aalkiisa aalkiisa waa aqaaribuhu almu'minuuna min bani haashim wa bani lmuطalib ibney cabdi manaaf aalka nabiga waa qaraabadiisa mu'miniinta ah oo reer bani haashim iyo reer bani muطalib ah sida imaam shaafici uu doortay adiladana ay tusaydo wa calaa aali nabiga eheladiisa korkooda ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato iyo wa saxbi nabiga saxaabadiisa saxaabaduna waa saxaabi waa waxa weeyaan saxbidu waa ismu jamac oo lisaaxib u sugnaaday bimacnaa saxaabiga waa man laqiya nabiya bacda nubuwati fii xayaatihi muminan wamaata calaa daalika waa qof nabiga la kulmay sala allahu calayhi wasalam markii nabi laga dhigay kadib intaan nabi laga dhigin qofkii nabiga la kulmay ee lama yidhaha saxaabi oo aan la kulmin markii nabi laga dhigay kadib ee waa qof nabiga markii nabi laga dhigay la kulmay kadib asagoo noolna la kulmay qofkii ku ru'yooday saxaabi lama yidhaah mu'mina haddana waa inuu rumaysnaa markuu la kulmay isagoo gaala qofkii la kulmay nabigii marka alla oofsaday kadibna islaamay saxaabi lama yidhaah iimaankiina qofkaas waa inuu ku dhintay kadib qofkii ridooba lama yidhaahdo saxaabi oo bacda nebiyi dadaa ridoobay marka man laqiya nabiya bacda nubu man laqiya nabiya sala allahu calay wasalam bacda nubuwatihi fii xayaatihi mu'minan wa maata calaa daalika kaasaa la waa fadiilo gaar ah oo ku gaar ah dadkaas nabiga la kulmay sal اlahu alيه waslm qof kale oo arkaya ama gaarayaana uusan jirin wa saxbii nabiga saxaabadiisa korkooda ha ahaato ammaan iyo nabadgaadyo ajmaciina dhammaantood dhammaantood ilaahay weynaa ha ammaano oo allaha nabadgelsho weyaale sali iyo salaam salaatullaahi hanaauhu fi اlmala'i اlaclaa nabiga sal اlahu alay slm marka la yidhahdo allaha ku saliyo waxaa la yidhahda salaat ullahi calaa nabiyihi hanaahu calayhi fi lmalai lacla waa inuu malaa'igta agtooda ku ammaano ilaahay wa bacdu intaas ka gadaal bacdu waa kelimad loola yimaado usluub kalaamka ka mida marka laga guurayo usluub kalena loo guurayo hadda waxaa laga guurayaa basmaladii iyo xandaladii iyo salligii iyo salaamtii markaasaa loo guurayaa muqadimadii iyo baraacatlstihlaal in kitaabkii ujeeddadii uu ka hadlayay wax laga sheego iyo meeshuu ka hadlayo wa bacdu intaas ka gadaal bacda albasmalati wاlxandalati wالsalaati wasalaam intaas ka gadaal fahaadihi midaan haadihidu waa ishaara ishaaradaas marka haadihii asaalatan waxaa loogu talagalaa la yidhi ishaara oo maxsuuso ah shay maxsuusa oo loo jeedo oo la arkaayaa lagu ishaara haadihi sida qof halkan jooga sida kitaab halkan yaalla marka culummada gobol waxay sameeyaan kitaabka intaysan qorinayn muqadimada qoraan qaarna waxay sameeyaan marka hore kitaabkay qoraan kadibay muqaddimo u sameeyaan haddii marka kitaabka la dhameeyey oo muqadimadu ay dambeyday haadihi hadde waxay ishaare alfaada waa cadda markaas alfaada kitaabka ku qora ishaare waa shay maxsuus oo loo jeedo laakiin haddii kitaabka uu ka bilaabay muqadimada haadihi waxay ishaare alfaada oo uu soo xaadirsaday shiiqa oo asaga qalbigiisa ku jirta oo kal maxsuusi ula mida sida anagu shaygan u jeedno ula mid ah oo u xadirsanu ishaaraya marka ishaaradu waa macnawiye markaas haddii khudbadu horeyday ishaaradu waa macnawiye waa shay macquulhu ku ishaara ah, ishaara marka ilaa macquulinu ku ishaara haddii oo muqadimadu dambaydayna ilaa maxsuusin shay la arkaayo ku ishaara fa haadihi midan oo alfaadan halkan aan ku qoray muqadimatun waa mid hormarinayda muqadime oo daalka la kasriyo oo istinfaacil loo akriyo muqadima waa mid hor marinayda maxaa yeelay lianna macrifatahaa tajcalu shaarica fii cilmi naxwi calaa basiira fahiya tuqadimuhu calaa aqraanihi haddii daalka lahoos dhigo muqadimatu waa mid hor marinayda qofka gudagala cilmi naxwaha kitaabkan hadduu akriso mutamimadaa waa ay hormarinho aqoonay u yeere markaas waxay ka hormarineen dadkii asaga kufilka ahaa dadkii asaga kufilka ahaa oo aan naxwo baran ay qofkan ka sare marine qof wuxuu noqona sare dabaqad sare ah qaali ah meesha qofkii hore qof deni o ah, liita uu yahay marka muqadimatun waa ay hormarineen saaxiibahaa yay ka hormarin calaa aqraanihi dadka asaga ku dada oo kufilka ah oo dadka ay macnaha isku sanadka yihiin aan ula jeedaa dadka kufilka dadkaasay ka saro marinay oo iyagu aan aqoon fii cilmi اcarabiyati ii muqadimadaasoo fii cilmi اlcarabiyati cilmucarabiyada dhexdeeda ahaatay cilmuulcarabiya waxaa la labiyo toban cilmiya laysku yidhaa cilmu luqa ugu horeeya waana muhiim qofku wax ka barto cilmu luqa cilmu luqa naxwo maahan sarfina maaha cilmuluqa waa adabka waa mufradaadka sidaa maqaamaat اlxariiriga oo kale iska daa waa awolyahay kaas laamiyat اlcarabka oo kale mucalaqaatu sabca oo kale kutubta weliba ugu muhiimsan mucalaqaadka wey mucalaqaatu sabca oo kale iyo laamiyat اlcarab oo kale iyo kadib hadda maqaamaat اlxariiri iyo mufradaadka carabiga qofka inuu barto oo mufradaad badan uu macnahooda yaqaan kaas waa cilmuluqaa la yidhaha cilmiga labaadna waa cilmu tasriif cilmu tasriifku wuxuu ka hadlaa kelimada awalka iyo dhexda aakhirka kama hadlo naxwaduna aakhirku ka hadlo qofku marka kelimadii oo dhan goormuu fahmaa markuu naxweeye sarf isku daro ah, aakhirkiina naxwa u yaalla awalka iyo awsadkana sarf marka waa muhiim insha allahu isbuuca soo socdaan bilaabaynaa isagana sarfiga iyo cilmiga saddexaad waa cilmu naxwi cilmiga afraad waa cilmu lmacaani cilmiga shanaad cilmu lbayaan cilmiga lixaadna waa cilmu lbadiic saddexdaasna waa saddexda balaaqada laisku yidhaah cilmiga toddobaadna waa cilmu lcaruud cilmiga sideedna waa cilmu lqawaafi kaasna waa cilmiga oo gabayada lagu toosiyo waxa weyn qaafiyadooda cilmiga sagaalaad waa cilmu qawaaniin lkitaaba qaabka wax loo qoro cilmiga ka hadlo kan tobnaadna waa cilmu qawaaniin اqiraa'a koobiyo tobnaad waa cilmu inshaai rasaa'il wاlkhudab kan labiyo tobnaadna waa cilmu muxaadaraat oo cilmu taariikhda uu ka mid yahay marka cilmu carabiya hadda halkan waxaa loola jeeda cilmu naxwi kitaabkan cilmu naxwi uu ka hadlaa sarfigana wax yar uu ka sheega ee labiyo tobankii fani halkan kugu bari maayo labiyo tobanka fani faniga ugu muhiimsan weeye laba-iyo tobanka fani fani lamiduhu ma jiro isagaa ugu muhiimsan naxwadu waxaana ku soo xiga sariga sarfigaa ku soo xiga balaaqadaa ku xigta adabka amase cilmu luqadaa ku xiga culumta ugu muhiimsano waa intaas culumta carabiyada naxwadaa ugu muhiimsan sarfigaa ku xiga balaaqadaa ku xiga adabkii oo cilmu luqihii inuu xoogaa mufaadaadkii qofkii wax ka yaqaana ku xeega afartaas wax la sidaasay u kala nacfi badan yihin ayagaana ugu nacfi badan carabi marka tanu naxwele ka hadlayno fa haadihi tanu muqadimatun waa mid hormarinayda saaxiibaha qofka barto la saaxiibka ay hormarineen oo dadka aqraantiisa ay ka hormarin oo kudaada fii cilmi alcarabiya muqadimadaasoo fii cilmi alcarabiyati cilmiga carabiyada ku sugnaatay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystirayda limasaa'il اlaajrumiya aajrumiyada masaa'ilkeedii muqadimadaanu waa ay dhammaystiree kitaabkii aan soo aragnay oo ah alaajrumiya oo iska lahaa maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asinhaaji kitaabkaas masaa'ilkii ku yilay ayay dhammaystireen sharax camalay u tahay marka qofkii kitaabkaas marka loo soo akriya kan in loogu xijiyo si uu wixii uu yiqiin wax loogu daro oon uusan u moodin wax cusub in laga hadlayo muqadimadaasoo takuunu ahaanayda waasitatan mid u dhaxayda baynaha ajrumyada iyo wa bayna kayrihaa qayrkeed inta udhaxayda oo min almudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey ah kitaabkan oo mutamimatu ajrumyada waa waasidu waxay udhaxayda ajrumyadoo kitaab aad u yar iyo kutubta naxwado dhaadheer oo mudawalaadkaa ay u dhaxayda waa iskugu xidhe qofka ah, waa iskugu xidhe qofka kutubta la dhaadheereeye naxwaha waxaa ugu nacfi badan waa alfiyada khulaasada ah ee kunka bedaya ina maalin wax la nacfiguma jiro ayada iyo shuraxdeed ayada iyo shuraxdeed keligeed qofku kuma kaaftoomi karo tasiilka iyo shuraaxda kaafiyada ibnu maalik saddexda kunoo bayd midka ah ee ina maalig shuraaxdiisa iyo tashiilkaa ku xidha kaafiyada ibnu xaaji aa ah ka mid ah oo aad u wanaag badan waxay yidhahdeen laakiin dhammaan waxaa ugu nacfi badan muqnulabiibka ibnu hishaam kitaabkaas waa kitaab aad u nacfi badan waa kitaabkii ay yidhaahdeen markii la yidhi ibnu hishaam maxaad qur-aanka u icraabi weyday qur-aan icraabtiis iyo ka badanba muqnulabi baan dhex dhigay qur-aan la icraabay hadduu kaalumaa laakiin muqnulabiib markaad barato adaa iska icraabaa kadan bukhaari soo qabo iska icraabo qur-aan soo qabo iska icraabo kumanaan kitaabaad iska icraabane waa la yidhi waa la yidhi meeshaad qof ka daba dhihi laheed adigaa wax iska dhaxana meesha loo socday meesha loo wadana waa adfahmi marka kutubtaas waa weyn muqnulabiibka iyo alfiyadii inan maalin ee khulaasada ahayd iyo kaafiyadii iyo tasiilkii iyo kuwaas waaweyn iyo middaan yaray u dhaxayda nafaca allaahu ilaahay ha ku anfaco waa duco tacaala ilaa waa sareeya bihaa muqadimadan oo mutamimada muqadimadu waa mutamimada ilaahay ha ku anfaco yuu ku anfacaa addaaliba wاlmusanifa daalibka iyo musanifka labadaba allah ku anfaco nafaca allaahu ilaahay ha ku anfaco tacaalaa ilaa waa sareeyaahe bihaa mutamimadan addaaliba wاlmualifa fi اdunya wاlaakhira dunya aakhirada allah ku anfaco adduunyada nacfigu waa inta la barto wasiilo ay kuugu noqoto kitaabka alle iyo sunnada nabiga fahamkeeda aakhira nacfigaad ka waxay tahay fahamkaas inuu sabab kuugu noqdo lixuluuli daari naciim inaad daarta jannada degto inuu sabab kuugu noqdo waa inay sabab kuugu noqoto inaad daarta jannada degto marka adduuniya aakhiraba allah ku anfaco addaaliba waalmu'alifa mu'alifkana waxa weeyaan waa in ajar uu ka helo akhrisashadaas ay dadku akhrisanayaan oo ajarkaas uu sabab ugu noqdo inuu ilaahay ku dejiyo daaru lkaraama daarta uu ilaahay wax ku karaameeye alfirdows alaclaa nafaca allaahu ilaahay ku anfaco tacaala ilaah waa sarreeya bihaa mutamimadan kamaa nafaca siduu ilaah ugu anfacay biaslihaa asalkeedii asalkii waa ajruumiyadii ayada in uu ku anfacay hadee laysweydiin maa dadka dhammaan naxwo ka warqabaa ka markhaatiya in ajruumiyada ilaahay ummadda ku anfacay ilaahay baa barakeeyey kitaab walbana barakadiisa waxay la ekaataa mu'alifka alifay inta ikhlaaskiisu leegyahay bal dersi walba intaasu noqona haddii dersiga kan akhrina ama kitaabka kan qoray rilo ilaahay uu dalbaa oo ikhlaaskiis uu fiican yahay ilaahay baa barakayna dadkaa ka fahma waa nashisana cilmigaas waa socona haddii uusan ikhlaas lahayn dadka hadduu ugu cilmi badan yahay kitaabkuu qoraana soconmaa dersiguu akhriyaana nacfi yeelma kullina daacaadka dhan waxaa qiimo u yeela waa ikhlaaska iyo mutaabacada marka kutubta culammadu waxay yidhahdaan marka aad u faaftay sida kutubta imaamu nawowi oo kale raximahullah kutubta sheekh islam ibnu taymiya kutubta ibnu lqayim kutubta ibnu kaiir kutubta kutubta kutubta sida ajruumiyada oo kale waxay tustaa dadkii alifaayey ikhlaas inay ka aheed ilaahay si u barakeeyey qof kastoo naxwo bilaaba sida badan kitaabkaas markii la qoray intii ka dambeeyda kitaabkaasu ka bilaaba waana fahman insha allah hadduusan isaga fahmin wax kale fahmin waxay kale aada u sheegaan culummadu kitaabkan oo mulxatulcraabka kitaab la yaab badan weeye qofka marka loo akriyo naxwadu fag ay u tiraahdaa laakiin un asaga lagama bilaabi karo oo qofka loo akrina waa qof soo akristay ajuriyo ah. marka in asalkii lagu nacfiyey waa wax la wada og yahay sida ilaahay asalkii ugu anfacay dadka ilaahay mutamimadana ha ugu anfaco kolleyba qutrigan soomaaliya ad ayaa kitaabkan mutamimada looga akristaa aad-ana looga faa'idaystaa qof kasta oo naxwada marka loo akriyo ajruumiga aad ugu fahmo kitaabka un ku xiga sida badan waa asaga marka gobolkan aada ugu faafay gobollada kaleoo caalamka warkama haye kan aada ugu faafay nafaca allaahu tacaala bihaa ilaaha ku anfaco kamaa nafaca siduu ugu anfacay biaslihaa salkeeda filxayaati nolosha iyo wa bacda almamaati geerida ka gadaal oo nolosha in lagu anfaco waa inuu daalibku uu ku fahmo kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam bacda almamaatna waa inay sabab ugu noqoto inuu ku guulaysto bidaari salaam innahu allah qariibun waa mid dhow bicilmihi uu ku dhowyi addoommadiisa waa arkaa waa maqlaa qofka barya waa arkaa waana maqla alle innahu alla qariibun waa mid dhow bicilmihi uu ku dhowyi mujiibun waa mid ajiiba addacawaati baryayaalka baryada waa ajiibaa waa aayadda qoran waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibu hmm. marka kawaakibka wuxuu ku leeyahay qariibun ay bicilmihi cilmi ahaan u dhowya minman sa'alo qofkii weydiista qofkii weydiista oo ilaahay barya ilahay waa u dhow yahay oo wadacaahu barya liqowlihi tacala waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ama alqurbu bidaat in la yidhah daataana alla igu dhow yahay fa muxaalun fii xaqi mustaxiil wey jahmiyada unbaa qabto kawaakibku siduu sheegaya saxdii masaladaas wuu asiibay waa mustaxiil wey in la yidhaahdo daatahaana alla iigu dhow yahay waa mustaxiil jahmiyada ayagoo qabaa meel kastoo alla joogaa musqul ahaa meelahaas qashinqubka masaajid dagaal kastuu joogaa helaya iyagu marka culummadu gobol waxay idhahdeen waa gaalo toddobaatan iyo saddexda firqo muslimiinta ka mid maaha oo jahmiyadu maahan toddobaatan saddex firqo kuma jira iyagu gaaladay ka midi toddobaatan saddex firqo waa dad muslimiin oo hal firqana ahlu sunna tahay toddobaatan iyo labaan ahlubidac muslimiina ay yihiin laakiin jahmiye iyo raafida labadaas culummada gobol waxay idhahdeen kuma jiraan toddobaatan iyo labada iyagu gaaladay ku jireen gaalada ku jiraan gaaladuna waa ogta inay ku jiraan oo gaal xumo maraykana oo wasiir ahaaba yidhiba wuxuu yidhi shiicada maahan muslim anaga ogna hmm. markaasaa la yidhi maxaad ugu dhaardhaarataan la yidhi ha haddaad nugleyr samaydaan tiina ku dhacdo waa arki doontaa maxaa u tidhaahdaa markaasuu yidhi waxaa la yidhah yidhi dari ramaadi cala alcuyuuna la yidhahdo aw cala alwujuuh dadka muslimiinta indhaha dambas uga firdhiya ladhah ayagaa la buumbininoo asadkii muslimiinta laga dhiga in la all dawladda weyn oo muslimiinta oo muslimiinta u taagan awoodooda darib hamaad cala alwujuuh a la dhahdaa wy qaabkaasaanu isticmaalna wy waa indha sarcaad waxa soomaalidu tiraahdo indha sarcaadin mm, waxaa lagu indha sarcaadinaya u yidhi dadka muslimiinta oo la rabo inay alla dawladda matasho muslimiinta asadka libaaxa muslimiinta ina iska ka daba yaacana rabna waa xayisiin ah, shiicadan dadka u xayisiinaya ah, bal wuxuu yidhi inay muslim tahay iska daaye yahuudu waxay ka shaqaydo ayaga uga fara dhudhuban soo yahuudu kama shaqaydo kitaabkii sunnada in gacanta muslimiinta laga baxsho soo kamada oo la baabi'iyo raafidada ka shaqa fiican oo ka baabi'o kitaab iyo sunna nag ay ka dhigaan waa cirib goyna ayagu ah, saasaan ognahay marka maahan muslim waxaas والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد